alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wa sallama tasliima kasiira waxaynu ku soo jirray kitaabkii riyaadu saalixiin baynu ku soo jirray waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala xadiiska saddex iyo lixdanaad ee ka mida baabka baabu sidqi baabkana xadiiska shanaad weeyaane can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulku wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam ghazaa nabiyun min alanbiyaa waxa duulay eh, oo jihaad u duulay nebi nebiyada ilaahay ka mida calayhi asalaatu wassalaam wa cala alambiyaa'i jamiican salawaatu llaahi wa salaamuhu calayhim yacni naxariisyada ilaahay iyo wa salaamuhu salaamta ilaahay calayhim nebiyada korkooda ha ahaato ama salawaatu llaahi weji labaad ammaanaha ilaahay uu ammaanaayo wa salaamuhu iyo salaamtiisuba calayhim nebiyada korkooda ha ahaato fa qaala wuxuu yidhi liqowmihi qowmkiisii wuxuu ku yidhi laa yatbacnii yaanu iraacin rajulun nin ninkaasoo malaka hantiyey budca imra'atin gabadh markaa waxa weeye guurkeeda markaa hantiyey bimacnaa xubinteeda taranka ayuu hantiyey wahuwa yuriidu bimacnaa waa loo meheriyo waa guursaday oo caqdigiibaa gabadha ku dhacay meherkiibaa ku dhacay wa huwa yuriidu an yabniya biha wuxuu markaa ninkaasi markaa mulkiyey gabadhaas yacni xubinteeda taranka wuxuu mulkiyo bimacnaa xalaal u noqotay walxaal huwa isagu yuriidu uu doonaayo an yabniya biha gabadha inuu dhisto uu doonayo yacnii inuu la guri galo ayuu rabaa walammaa yabni bihaa welina ma dhisannin waxaa loo jeedaa weli gabadhaa ma gaadhin oo wax dukhuuli ma dhicin binaa baa laga cabbiray waxaase loo jeedaa binaaga waxa ka laasimayey ayaa loo jeedaa oo gabadhaasi gabadhu weli u tegey ma aha laakiin wuxuu doonayaa inuu la guri galo ayuu rabaa ninkaas yaanu iraacin walaa axadun qof kalena yaanu iraacin qofkaasoo banaa buyuutan gurya dhistay guryo ayuu dhistay yacni markaa la dhiso walam yarfac suquufahaa guryaha intii kale markuu soo dhisay saqafyadii ma saarin oo saanqaadkii sare weli ma saarin ee wuxuu doonayaa inuu saaro ayuu doonayaa kaasina yaanu iraacin walaa axadun qof kalena yaanu iraacin qofkaasoo ishtara iibsaday ghanaman adhi iibsaday aw khalifaatin ama geel dharaya iibsaday waxaa laga garanayaa cadafka lagu cadfay khaliifaat in adhiga lafteeda loo jeeday culammadu yidhaahdeen khanaman xawaamila oo sifadii la xadfay yacnii adhi dhalaya ayuu iibsaday markaa sifadii baa maqan wa huwa yantadiru awlaadaha wuxuu markaa iibsaday walxaal huwa isagu yantadiru uu sugayo awlaadaha yacni taranteedii uu sugayo yacni waxay kutubaha qaar u soo wariyeen sida marka waxaweye saxiixulbukhaarigaan filayaa inuu ahaa axadu saxiixayn wilaadaha dhalitaankeeda ayuu sugayey ay u dhasho marka awlaadaha wuxuu sugayey maqasha marka ay u dhalayso ayuu markaa sugayey adhigu u dhalayo ama nirgaha markaa geelu u dhalayo ayuu markaa sugayey oo jiraalinayo islaha goormay kuu dhali doonaan goormaa geelani kuu dhali doonaa buu islahaa faghaza saddexdaa nin iyoinay saddexdaba wuxuu uga baqayaa maadaama marka hami badan marka uu leeyahay oo wax wanaagsanoo u higsanayo oo aad markaa niyadiisa ugu soo xaadiraya ay jiraan inuu marka waxaweye soo xagal xagaldaacu ka baqayaa oo ninkaasi waxa weeye dib u soo cararo ya ninna waxaweye gabadhiiba hor taalla oo uu isleeyahay tolo goormaad markaysaa dhisan doontaa ninna wuxuu isleeyahay xoolahani goormay isugu kaa dubadhici doonaanoo ama geelani kuu dhali doonaa ama talow muxuu fali doonaa miyuu fool carari doonaa muxuu markaa yacni say wax u dhici doonaan kan gurigahana wuxuu isleeyahay guryahaas markaa adigoo dha ka siiyey uunbaa markaa isagoo dha ka siiyey unbaa hor imanays marka saddexdaa nin midnaba yaanu raacin ha hadhaan fakhazaa nebigaasi waa duulay oo waa dagaalamay fa danaa waxaa soo dhowaaday min alqaryati magaaladii buu ku soo markaa dhowaaday waa magaaladii markaa la doonayay in la furto baytulmaqdis salaata alcasri salaad casar goor ah ayuu magaaladii baytulmaqdis ayuu ku soo dhowaaday aw qariiban min daalika ama wakhti casarkii ku dhow cadowgiina weli kama faaruqin faqaala wuxuu idhi lishamsi qaala wuxuu idhi nebigii lishamsi qorraxdii wuxuu ku yidhi innaki ma'muurah adiga waa lagu amray oo amar ilaahay baad ku socotaa wa ana ma'muurun anigana waa lay amray aniguna amar ilaahay baan ku socdaay oo jihaadkaa ilaahay amray ayaan idna ku socdaa allaahumma yaa allaahu allaahow ixbishaa qorraxda xabbisoo jooji calaynaa annaga korkayaga noogu xabis ama calaynaa annaga markaa waxa weeye aawadaya u xabbis fa xubisat waa la xabisay qorraxdii waa la joojiyey xataa fataxa allaahu calayhi ilaa ilaahay u gargaaray oo nasriga siiyey oo qaryadii u furay cadowgiina jibiyey fa jamaca waa soo ururiyey nebigaasi alghanaa'ima furkii gaalada laga furtay ee ghaniimooyinka ahaa ayuu soo ururiyey fa jaa'at waxaa timi yacnii an naara wuxuu u jeedaa dabkiie dabkii baa timi lita'kulahaa dabku si ay u cunto ghaniimooyinka furka gaalada laga furto ummaddan ciddii ka horraysay looma xalaalayn waatuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam khasaa'istiisa inay ka mid tahay wa uxillat liya walam tuxalla liaxadin qablii markuu nebigu sheegaayo calayhi salaatu wasalaam lix arrin ayaa laysiiyey oo cid iga horaysa aan la siin waxaa ka mid ahaa wa uxillat liya alghanaa'im haniimooyinkaa lay xalaaleeyey furka gaalada laga furto ummaddiisuna isagay raacaysaayoo ummaddiisana waa loo xalaaleeyey haniimadaana looma xalaalayn furkaa gaalada laga furanaayo ee cid iga horraysay looma xalaalayn ummadii hore waxaallo wixii fur ee gaalo laga furto waa la soo ururin jire oo meel baa la ysugu keeni jiray dab baa samada ka soo degi jiray dabkaasaa uu iman jiro khaniimada haddaan waxba laga qaadin ay dhammaystiran tahay dabkaasaa cuni jiray wa kadaalika qurbaanka laftiisa inta markaa la dhoweeyo halkaa la dhigo ayaa haddii la aqbalay dabkaasi intuu soo degu cuni jiray haddayna maqbuulo ahaynna dabkuma cuni jirin ya marka khasaa'ista ummaddan bay ka mid tahay in haniimooyinka loo xalaaliyo fa jaa'at waa timi yacnii annaara wuxuu u jeedaa dabkiie litaakulahaa si ay khaniimooyinka u cuntay dabkii u soo degoo samada ka soo degay falam tatcamhaa may cunin fa qaala wuxuu idhi nebigii inna fiikum guluulan waxaa idinku sugan haniimada waxa ka dhabbiseen oo ka siibteen baa idinku jira waxbaa maqan ma dhammaystira falyubaayicnii hayla baayactamo oo gacanta ha ii dhiibo bayca min kulli qabiilatin qabiilo kastaba rajulun hal nin ha igala baayactamo markaasaa qabiilo walba ninbaa kala baayactamay fa laziqat waxay ku dhegtay yaddu rajulin nin gacantii biyadihi nebiga gacantiisii bay ku dhegtay ya raggii markaa mid waliba qabiil ka socday ee uu nebiga la baayactamayey ayaa nin ka mida gacantiisii waxay ku dhegtay gacantii nebiga fa qaala wuxuu idhi nebigii fiikum alguluul dhabbintu idinka idinku sugan tahay cidda haniimada wax ka siibtay waa qoladiinna faltubaayicnii qabiilatuk hayla ila baayactanto qabiiladaada wax alla waxa qabiiladaada kula socdaa mid mid gacanta hay u dhiibaan kulligood iyaguna waa u dhiibeen dacalkaa lagaga bilaaba fa laziqat waxay ku dhegtay yaddu rajulayni laba nin gacantood aw alaasatin ama saddex nin gacantood ayaa waxay ku dhegtay biyadihi gacantii nebiga ah fa qaala nebigii wuxuu yidhi calayhi asalaam fiikum alguluul dhabbintu idinka idinku sugan tahay hanimada waxaa laga saaray laga dhabbiyey idinka idinku jirtaa keena fa jaa'uu waxay la yimaadeen oo keeneen bira'sin misli ra'si albaqara madax madax markaas sac oo kale la mida ayay keeneen oo min adahabi dahaba yacnii sawir madax lo ahaad oo dahabay keeneen fa wadacahaa nebigu waa dhige yacnii hanaa'imtii buu ku dhex daray fa jaa'at innaaru dabkii baa timi oo fa akalathaa way cuntay ila haniimadu hadda waa dhammaystirantee falam taxilla may xalaal noqon alghanaa'imu haniimooyinku furka gaalada laga furtaa liaxadin cid xalaal umay noqon baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qablana innaga inaga horraysay suma axalla allaahu intaa dabeedna allah waa xalaaleeye lanaa innaga waxa inoo xalaaleeyey alghanaa'ima haniimooyinka furka gaalada laga furto ayuu allah inoo xalaaleeyey lammaa ra'aa dacfana wa cajzanaa markuu allaah yacni markaa arkay dacfana taagdarradeenna iyo wacajsana awood yaraanteenna markuu arkay ayuu inoo xalaaleeyey fa axallahaa lanaa waa inoo xalaaleeyey muttafaqun calayhi xadiiska bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay alkhalifaat waa bifatxilkhaa'i waxay ku sugan tahay khaada kordhiggeeda khaadaasoo almucjamati tii dhibicda lahayd ah wa kasrin laam iyo laamka hoosdhiggiisay ku sugan tahay jamcu khalifatin mufradku waa khalifo kelima wasnigeedoo kale ah mufradkeedu weeye khalifaatna waa lagu jamciya wa hiya annaaqatu waa hasha alxaamilu ee riman weeye waa hasha markaa waxay dhalaysa ee riman weeye alxaamilatu waxaan loo odhan waa sifo ay la gaar tahay waxyaalaha dhadig la gaar yihiin oo xamligani maadaama uu yahay xamli yacni waxa weeye uur lagu qaadaayo dee dhadigunbaa la gaaroo taa ulfaariqa uma baahna in marka waxa weeye la yidhaahdo alxaamilatu in la yidhaahdaa ah, yacni markaa looma baahno xaajo looma qabo allale culamada carabiyada qaarkood baa waxay yidhahdeen labaa la kala saarayaayo marka laga tilmaamayo sha'nigeeda xamli ah oo xamli baa ka suuragal ah iyo marka looga jeedo macno ficil laga tilmaamaayo haddaabay sidaa looga jeedo oo hadday mutalabisa ku tao ku dhex jirtaa marka looga jeedo bacdu ahlicilmi baa yidhi markaas in tada lagu dara waa laazim tada in lagu dara waa laazim haddana waxay ahayd eh, mar la leeyahay waa mutalabisay ku too mutalabisatun bilxamli ya inay marka waxaweeye uurka wax ku siday ku dheehan tahay oo marka ku sugan tahay waa xaaladdii marka waxawan yani culamadaasi ay odhanayeen ta'da in lagu dara waa waajib ay odhanayeen weeye cidda saa tidhina waxa weye waa ibnu maalik weeye marka cid markaa la socota ayaa sidaa ku tegay wuxuu ku cabiraa laba beyt ayuu ku cabiraa uma min asifaati bilunha yukhas cantaa in istaqhnaa lianna lafda nasu xaysu macna alficli yunwataa tarid kadiiqadan murdicatun tiflan welid laba baydoo kaafiyadiisa ah ayuu qaacidada ku cabbiraa oo wuxuu uhi wixii sifaada ee markaa dhadig lagu gaar yeelay cantaa in istaqhnaa lianna lafda nas ta waa ka maarmay waayo lafdigaaba iskaga cad intaaliq marka leeyahay intaa waxba la raaciyo uma baahna murdic marka leeyahay intaa waxba la raaciyo uma baahna waayo cidda irdaac samaysaa waa dhadiguun cidda xamli uu markaa yacnii uurka wax ku qaadaa waa dhadiguun marka alxaamilatu in la yidhaahdo ta' lagu farqiyo oo labka lagaga sooco uma baahna waxaysu macna alficli yunwataa taridkadii hadan mudicatun diflan welid marka waxa weeye looga jeedo yacni hadda waa ku dhex jirtaa oo macnihii ficilka laga tilmaamaayo macno ficil marka loo jeedo mutalabisay ku tahay laga tilmaamaayo xaalka noocaasa ta'du waa soo arooraysaa kadii qadan murdicatun tiflan welid wuxuu deliishanayaa un aayadda ku soo aroortay yowma tadhalu kullu murdicatin cama ardacat oo murdicin lama odhane murdicatin baa la yidhi marka waxa weeye murdic marka laleeyahayna leeyahayna waxaa loo jeedaa irdac baa ka suuragal ah oo waxbay nuujin kartaa laakiin afkay igu haysaayo hadday jaqsiinaysaa marka loo jeedo ilaaba ilaa ta'da waa in la geliyaa hooyaduna marka waxa weeye intayna ilmaha naaska afka u gelin waa dhici kartaa in duhur kaga dhaco ay ilowdo ay ka mashquulsho waa suuragal laakiin marka ilmihii shakhsiinta ay u bilowdo oo ilmihii intay soo qaado naaskii uu qabsado uu jaqayo isagoo markaa nuugayo saa u jaqaya xaaladda caynkaasi inay wax nuujinaysaba inay ilowdo dee wax weyn oo khatarunbaa dee ilowsiiya marka shiddada maalinta qiyaame waxaa laynoo sheegay iyadoo afka ugu hayso oo jaqsiinaysa oo ilmihii naaskii qabsaday bay ilaawaysaa oo ka mashquulaysaa shiddada ay leedahay daraaddeed calaa kulli xaal laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen xaalkaa lafteeda waa jaaza wajaaza weeye oo labaduba bannaan intaada la raaciyana bannaan markaa mutalabisada ay ku tahay macnalficli loo jeedo in laga reebaana bannaan waxaana weliba saa ku tusinaya axaadiista badan ee soo aroortay ee markaysagaa tilmaamaysa xaa'id dee ku soo arooray eaan ta' la raacin ayaa markaa ku tusinaya waayahay nebigan jihaadayey ee duulayey wuxuu ahaa yuushac ibnu nuun ayuu ahaa waana wiilkii la socday nebi muuse markii ilaahay inaga warramayey fii suurati alkahfi yacni markaa wiilka la socday wuxuu ahaa yuushac buu ahaa laakiin markii dambea nebi laga yeelay markaa hore ee nebi muuse la socday khadir ay la kulmayeen markaa nebi ma ahayn markaa nebi ma ahayn kadib baa mar dambe oo muuse ka dambaysay ayaa waxaa laga yeelay nebi laga yeelay inuu yuushac ibnu nuun ahaana xadiis baa ku soo arooray riwaayo imaam axmed soo wariyey baa ku soo aroortay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ina ashamsa lam tuxbas calaa basharin ila liyuushaca layaali yasaara ila beyt almaqdis rawahu axmed fii musnadih wa saxaxahu alxaafidu waldahabiy waalalbaaniyu waxaa markaa uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qoraxda looma xabisin bashar bashar loo xabisay ma jiro oo aan ka ahayn yuushac habeennadii marka waxa weeye uu u socday ee ku duulaayay baytulmaqdis marka qaryada uu doonaya inuu furtaana baytulmaqdis bay ahayd xadiiskaasaa caddaynaya xaafidku wuxuu odhanayaa waa saxiix isnaadkiisu dahabi saas si laeg albaani saasi si laeg ibnu kasiir wuxuu odhanaya calaa sharti albukhaari ayuu ku asaxay marka yuushac ibnu nuun weeye qaryaduna baytulmaqdis ayay ahayd markay shuraaxda qaarkood ay yidhaahdeen ariixa ayay ahayd waxay noqonaysaa arrin khalat ah oo aan sax ahayn ayay markaa noqonaysa markaa nebigaasi markuu duulay wuxuu yidhi saddexdaa nin iyo inay raacin wuxuu ka baqayaa inay soo cararaan buu ka baqayaa waayo mid weliba hami weyn buu leeyaho wax weyn uu higsanayo waa adduunye ah maadaama waxa weyne adduunyada u higsanayo oo niyaddiisa iyo khayaalkiisa mar walba ay hor imanayaan wixii wuxuu ka baqayaa inuu markaysa markaa soo cararo haddii marka cararku uu bilaabmo ciidan loo bilaabana dee niyad baa laga yaabaa kuwa kalena inuu ku yimaado qaar kalena ku daydaan marka si aan taasi u dhicin sadden lihaadihi dariica ayuu yidhi saddexaas ha iga hadhaan saddexdaas yani raacin wuxuu u soo dhowaaday marka qaryadii buu u dhowaaday goortuna waxa weeye waa casar ama goor ku dhow berrina sabti bay noqonaysaa sabtidana banu israa'iil wax camala inay sameeyaan uma bannaana haddii gabalku ka dhacana sabti baa soo gashay sabti ayaa soo gashay dee haddii maalinta sabtida la joojiyana cadowgii waxa dhici karta intaa inay wax soo habaystaan wax soo urursadaan marka wuxuu doonayaa intaan cadceeddu ka dhicinoo sabti soo gelin ila hadday cadceeddu dhacdo sabti baa soo gashaye inuu ka farxashuu doonayaa oo qaryadana furto saasuu rabaa markaasuu deedna ilaahay baryey inuu qoraxda u xabiso qorraxdii waa loo xabisa culammadu waxay isweydiiyaan see loogu xabisay ma dib baa loogu soo celiyey ma halkeedaa lagu joojiyey ma socodkeedii baa laga dhigay gaabis laga dhigay aan markaa dhaqaaqayn salaasatu aqwaal saddex qowl baa ku sugan shuraaxdu qaarba si ay yidhahdeen qaar waxay yidhahdeen dibbaaba loogu celiyey si wakhti dheer uga hadho qaarna waxay mae halkeedaa lagu joojiyey oo dhaqaaqayn qaarna waxay mae socodkeedii baa laga dhigay gaabis laga dhigay si waxaweye xilligu u bato baa waxaa laga dhigay sidii hore ee caadiga ahayd midaan u soconayne si gaabisa u soconayso si gaabisa mid u soconayso arrinka celinta ku saabsan kolley waa baciidoo daahirka naska uma eka labada wejiye kala imanaysa daahirka markaad eegto in halkeeda lagu xabisay oo la joojiyey baa daahirku u eegya haddii jaryigii dheeraa laga joojiyey oo markaysaga qudheeda nooc xabsiya ku jira nooc xabsiya ayaa ku jira marka labada wejiya kale ayaa marka waxa mid ahaan in lagu xambaara ay fiican tahay in laga dhigay markaa mid gaabisa oo aan marka waxaweye waxba la dhaqaaqayn dee ya waa soconaysaa laakiin waxa weeye socodkii ay soconaysay shaqo kuma leh kaannahu wakhti badan markaysa markaa waxaan oo wakhtigan labalaabkiisa ama ka badan ay qaadanayso dhicitaankeedu amaba waa la joojiyey intuu ka faaruqayo yaa labadaa weji ayaa marka waxaweyaan awlaysan daahirka marka la eego waa la xabisay marka la eegana waxa weeye waxay u eg tahay in halkeeda lagu joojiyey haddii markaa loo fasiro jaryigii dheeraynta ahaabaa laga xabisay haddii la yidhahdo noo xabsi waa ku jiraa waa ku rumoobaysaa waa ku rumoobaysaa marka sidaas aawadeed yacni waxa weeye sidaas ayaa lagu jijiyey waxaa laga qaadanayaa yacni nebiga aayad la siiyey inay tahay oo nebinimadiisa caddaynaysa inay tahay waxaa laga qaadanayaa dacawaadka allah inuu aqbalo caadaadka wax khilaafsanba iyadoo lagu ducaysanayo in haddana ay dhacdo ilaahay markaysa markaa inuu ka aqbala inay dhacdo shuracda qaarkood waxay sheegeen waxaa laga qaadanayaa inaan la is odhanan markaa caadada arrinkuma khilaafaayo aan la noqon sidii wax marka caadada yacni shirki ku samaynaya sidaa saaxibulifsaax uu odhanayo marka waxaa weeye shay caadadaba khilaafsan hadduu qofku ku ducaysto isagoo yaqiinsan inay dhici karto in laga aqbalo in laga aqbalo oo dee dacawaadka qaarkood baa shay khaariqulcaade ah ay dhacdaa in lagu aqbalo ay dhacdaa in lagu aqbalo ay dhacdaa waxaa kaloo xadiiska ku sugan huluulku inuu xun yahay baa ku sugan oo qabuulkii markaa waxa weeye khanaa'imtaa laga aqbalaayey ee dabku cunaayey waxa markaa uu baaqday in markaa ghaniimadii wax laga siibay taasuu markaa u baaqday marka khuluulku inuu xun yahayna waa laga qaadanayaa waxaa laga qaadanayaa khasaa'ista ummaddan inay ka mid tahay ghaniimooyinka in loo xalaaleeyey taasina fadliga ummaddan bay markaysaga ka mid tahay ee nebigeeda markaa la siiyey yacni fadliga nebiga la siiyeyna waa fadli ummaddana u sugnaanaya markaa weeye oo sida nebigu markaa nebiyada kale uga fadli badan yahay baa ummaddanna ummadaha kale ay uga khayr badan tahay ayay uga khayr badan tahay xadiiska afar iyo lixdan baabkana wuxuu ka yahay xadiiska lixaad buu ka yahay can abi khaalidin xakim ibni xisaamin radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam bukhaariyo muslim waxay ka soo wariyeen xakim ibni xisaam xakiim ibni xisaam wuxuu ka mid ahaa yacnii raggii waaweynaaye markaysagaa sharafta lahaa buu ka mid ahaa ee qureysheeda ayuu ka mid ahaa waxaanu ahaa markaa nin taajiroo xoolo badan buu ahaa waxaanu ahaa nin deeqsiyo aad u deeq badan acmaal badan oo wanaagsanna waa sameeyey wakhtigii hore ee markaa qablalislaam oo uu doonaayey rabbi inuu ugu dhowaado nebigana calayhi salaatu wasalaam waa weydiiye wuxuu yidhi camallo fara badan baan samayn jiray markaan yacni gaalka ahaa ee anoo doonaayo rabbi inaan ugu dhowaado camalladaa wax ma iga anfacayaan nebigu wuxuu ugu jawaabay calayhi salaatu wasalaam aslamta calaa maa aslafta min khayr waad la islaamtay wixii aad hormarsatay ee khayra waad la islaamtay yacni waa ku sugnaanayaan addoommo badan buu waagii hore xoreeyey oo waxaa la yidhahdaa boqol addoon waa xoreeyey qabla alislaam ya boqol addoon waa xoreeyey yacni marka waxyaalo badanoo oo kale waaweyn waa sameeyey waxaanuu yidhi wax kastoo aan gaalnimadii ku sameeyey islaamnimadana waa inaan ku sameeyaa islaamnimadana si sidiisii buu ku sameeyey sidii si laeg ayuu ku sameeyey boqol addoon ayuu xoreeyey deeq fara badan buu sameeyey hadyi badan buu sameeyey yacni wax fara badan ayuu bixin jiray wuxuu ku dhashay markuu dhalanaayey kacbada gudaheedu ku dhashay cid kacbada gudaheeda ku dhalatay isaga mooyaane lama oga kacbada wakhtiyada qaar baa la furi jiray marka maalintaa uu dhalan doono iyadoo la furay oo dumar loo furo dumar qureysheed ay ku jiraan kacbada gudaheeda ayaa hooyadii fooshu qabatay degdeg ba istiri uga bax buq waxaabuu ku soo dhacayba fii jawfi alkacba da bannaanka ma aha waa gudaha markaysa marka guriga marka kacbada ee lagu dawaafaayo gudihiisa ayuu ku dhashay yacnii arrinkaa qariibka ana waa leeyahay cid isaga aan ahayn oo ku dhalatayna lama ogaa khadiija bintu khuwaylid ayaa eedda ruma u ah oo aabbihii la walaalahay waa xakiim ibnu xisaam ibnu khuwaylid weyn hmm, iyo khadiija bintu khuwaylid ilmaada ruma waxay ahaayeen zubayr ibnu cawaam ila isaguna waa zubayr ibnu alcawaam ibnu khuwaylid weeyaan halkaasna waa sidaas weeye wuxuu ka mid ahaa raggii waxa weeye tujaartaha ee waaweynaaye maalintii beder ciidanka gaalada qaybsaday ee waxa la siinaayo toban nin baa markaysaga qaybsaday oo cabbaas ku jiro oo isagu ku jiro oo rag kale ay ku jiraan oo nin waliba markaysaga uu yidhi maalin buu ciidanka markaa isagu wax u qalayaa toban geela kuwaasuu ka mid ahaa raggii in badanoo ka midii maalintaasay ku dhinteen isagu maalintaa waa badbaaday sidaas aawadeed wakhtigii dambe oo dhan wuxuu odhan jiray hadduu doonaayo idajtahada filyamiin wuxuu odhan jiray waladii najaani yowma badrin waxaan ku dhaartay ilaaha maalintii beder i badbaadiyey aan ku dhaartay arrinku waa saas saasuu ku dhaaran jiray adhig markuu dhaarta markaa kama dambaysta doonaya inuu ku dhaarto waladii najaanii yowma badrin saasuu odhan jiray wuxuu odhan jiray masaa'ibta waxa agtayda ka mid ah iyadoo gurigayga aan cidi hor oo cid wax i weydiisanaysaa maalinta aynay ii iman waxaan ku tirinayaa musiibo aan ka rajaynaayo ilahay inuu iga ajar siiyo wuxuu ku farxayey cid wax weydiisanaysa wax ka doonaysa inay u timaado marka maalinta aanu ka helin albaabkiisa cid wax weydiisanaysaa wuxuu odhan jiray musiibaan ku tirinayaa inay masiibo igu dhacday tahay musiibadana aan rajaynaayo in ilahay iga ajar siiyo in ilaahay iga ajar aan rajaynayo qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam xakiim waxauu yidhi rasuulkii ilaahay sal allahu alayh wasalam waxau yidhi albayicaani labada wax kala iibsanayaa bilkhiyaari doorashay ku sugan yihiin mid waliba waa door qaadanaya markaba baycu dhaca dabadeed maa lam yatafaraqaa intayna kala tegin intayna kala tegin mid waliba waa door qaadanayaayo iibkii waa ka noqon karaa intaa ay wada joogaan khiyaar bay leeyihin fa in sadaqaa hadday labadooduba run sheegaan wa bayana mid waliba caddeeyo waxa markaa uu wax ku iibsanayo inuu markaa ceeb leeyahay in kale iyo ceebaha ku sugan buurika lahumaa waa loo barakeeyaa fii baycihimaa iibkooda ay wax kala iibsadeen baa loo barakeeya wa in katamaa haddii ay qariyaan wa kadabaa labaduba been sheegaan muxiqat waxaa la tirtiraa la baabi'iyaa barakatu baycihimaa waxay kala iibsadeen barakadeedii waa la baabi'iyaa bilaa barakay noqdaan waxay kala iibsadeen bilaa barako ayay noqdaan muttafaqun calayh xadiiska waa la isku waafaqsanyaen bukhariiyo muslim baa labadaba soo wariyey waxay laga qaadanayaa magaca xakiim in lala baxa inay bannaan tahay waxaana la ogsoon yahay alxakiim inuu yahay ismu min asmaa illah haddaan loo jeedin macnaha loo jeedine mujarad caalamiya looga jeedo magacnimada bes ee inuu xikmad badan yahay aan looga jeedinoo macnuhu maqsuud ahayn dhibi kuma sugna xakiim in lala baxo waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam xakiim kama bedelin magaca iska bedel lama odhan waa u taqriiriyey waana dhacday inuu ugu yeedhay nebigu calayhi salaatu wasalaam yaa xakiimu ma ataaka min hada almaali min hayri su'aalin wala istishraafin fakhudhu marka maadaama nebigu magaca xakiim uu u taqriiriyey waxaa laga qaadanaya xakiim in lala bixi karo ayaa laga qaadanaya hadda maxaa laga jawaabaya xadiidka xakamka diidaya wala ina allaha huwa alxakam ya yacni allah baa xakam ah wa ilayhi alxukmu fa anta abu shurayx ninbaa markaa saxaabada ka mida laodhan jiray abulxakam laodhan jiray abulxakam markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam weydiiyey maxaa abulxakam lagu yidhi dabeedna wuxuu ihi qowmkaygu hadday wax isku qabtaan waa ila iman jireen waan kala xukumi jiray markaan kala xukumo ayaa labada darafba raalli noqon jireen ya saasaa magaca laygu bixiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau ihi ina allaha huwa alxakam wa ilayhi alxukm ilaahay baa xakam ah oo wax xukuma xukunkuna xaggiisu ahaaday keliya yani markaa dabeedna markaasuu ka bedelo kunyo kale nebigu u sameeyey calayhi salaatu wasalaam culammadu waxay yidhahdeen bacdu ahlicilmi mawdica macnaha maqsuud ahaa oo mujarad caalamiye loogama jeedin magac qura bes inuu yahay oo ruuxa lagu calaamadsanayo o lagu tilmaansanaye inuu waxaweeyan xukun wanaagsan yahay oo kaannahu inuu markaa waxaweeye xaakimiintoo dhan isagu aabbe u yahay macna noocaasaa laga tilmaamayo macnaha maqsuud ahaa ee magac keliya loogama jeedin mar hadduu macnuhu maqsuud yahay dee waxaweeye kaasi waa ka duwanto wuxuu noqonayaa mamnuuc laakiin mujarad caalamiya markay tahay isimkaasina aanu ahayn isim ilaahay ku gaara iyo sifo ku gaara aynay ahayn xaalka noocaasa waa loo bixin karaa cid kale laakiin haddii isim ilaahay ku gaara uu yahay sida allah sida alraxmaan sida rabbulcaalamiin iyo asmaada la midkee allah ku gaarka ah cidnaba iyaga marnaba laguma magacaabi karo marnaba cid kale laguma magacaabi karo ama macnuhu maqsuud ha ahaado ama ahaan waayo asmaadaas waa asmaa ilaahay u khaas ah laakiin asmaada yacni cid kale lagu itlaaqi karo walow calaa sabiili sifa aan ama aan rabbi ku gaar ahayn haddii aan macnaha looga jeedin ee laga tilmaamayo mujarad caalamiya laga tilmaamayo taas waxaw iyada dhib kuma sugnaa waa lala bixi karaa xadiiskanna waa laga qaadanaya xadiisku nebigu u taqriirinaayo ee magaca xakiim uuna ugu yeedhaayo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam labada qof ee wax kala iibsanayaa doorashay ku sugan yihiin intay wada joogaanoo inay kala tegin waxbay kala iibsadeen caqadkii baa dhacay guntintii markaa iibku way dhacday qabuulkiiyo iijaabkii baa dhacay haddii la doono lacagtii waa laysi siiyey badeecaddiina waa la kala qaatay haddana cayn kaa tahay dararkiibaa dadka laga daafacayaa si aynay wixii iscilkaambiyin oo hadhow marka waxa weeye yacni khamni iyo wax la mid ah aan u soo gelin laa darara walaa diraar marka khiyaarada waxa dadka loo siinayaa hadday tahay khiyaaru shardiga hadday tahay khiyaaru hadday tahay khiyaarulmajliska hadday tahay khiyaarulcaybka waa si aanay markaa dadka aynay u dhibaatoon dararkii baa la daafacayaa saas aawadeed khiyaar la yidhaha khiyaarulmajlis ayaa la sharciyeeyo qof waliba yeelanayo waxay laakiin khiyaarulmajliskaasi leeyihiin intay wada joogaan ya intaan tafarruq dhicinoo la kala tegin tafaruqana waxaa looga jeedaa tafarruqun bilabdaani laa bilkalaami fuqahada qaar baa awiilow waxay yidhaahdeen albayicaani bilkhiyaari waxaa looga jeedaa maa lam yatafaraqaa waxaa laga tilmaamayaa waa intaan caqadku go'in oo xagga hadalka aan lagu kala tegin walow jidhku haba wada joogee qowlkaasi sax maaha sida saxiixa waxaa tahay siday jamaahiiru ahlicilmi ku tageen waa in laga tilmaamaayo tafaruq marka waxaa weeye dadka ay kala dhaqaaqaan oo waxa weeye marka tafaruq bilabdaan marka ah intaa laga tilmaamayo ayaa saxan haddaba ha wada joogaan be hadduu midkoodka kala doorgeliyo oo uu doorto markaysaga baycii oo khiyaarkaasi marka waxa weeyaan waa dhacaya hadday kala tagaanna waa dhacaya hadday kala tagaan inuu dhacayo xadiiskaaba ku cad maa lam yatafaraqa waxaa laga fahmayaa tafaruqu markuu dhaca dabadeed inuu hadhow intu soo noqdo u yidhah warniyow ii celi wixii aad markaa aan kaa iibsaday waa isku garan waaye iga qaado iga celiyo lacagtaydiisii ya taas waxaway khiyaarka xaq uma laho mid laazima ma aha laakiin iqaala la yidhaahdaayo inuu ka yeelo iyo inaanu ka yeelin isagaa u door leh laakiin khiyaarkan hore ay marka eh, yeelanayaan mid waliba waa miduu marka xaq u yeelanayo kama diidi karo ka kale yaa intay wada joogaan caqadkii waa dhacay lacagtii waa la tiriyey badeecaddii waa lagu wareejiyey isla majliskii intii la fadhiyaala uu yidhi niyo waa walaacaye waxaygii issii adna waxaaga qaado mar haddaan tafarruqi dhicin inta la dooransiiyey inuu markaa badeecaddii doortay iyo alaabtii doortayna aynay dhicin waxay noqonaysaa khiyaarkaa waa leeyahay hadday ku garnaqsadaanna waa u sugnaanayaa waa loogu xukumayaa saas yadaa weeye haddii marka hore marka la iibinayo lagu iibiyey bisharti inaan khiyaar jirin marka caqadkaasi dhaca dabadeed aynu alaabta kala qaadanno waxay noqonaysaa khiyaarkii waa dhacay markaana oo wa xaq yaga u sugnaado xaq yaga u sugnaaday maadaama uu yahay haddii marka waxa weeye shardigu uu noqdo markaa waxaa ii sharti ah markaan kaa iibsanayo ama kaa iibinayo inaan wax khiyaaroo inoo dhexeeyaa jirinoo khiyaar midnaba yeelanaynin haa waan aqbalay waxay noqonaysaa waxa weeye almuslimuuna almuslimuuna cinda shuruudihim shardiyadaa waxa weeye sideedaa marka loo oofinayaa xaaladda noocaasa khiyaar jiri maayo suwarka marka laga eegana waxay noqonaysaa khiyaarka mar in labaduba yeelanayaan iyo mar kii wax iibinaya yeelanayo iyo mar kii wax iibsanaya yeelanayo iyo mar midnaba aanu yeelanayn kuwaa kale waxay ku imanaysaa shardiyaal bay ku imanaysaa laakiin sida caadiga biduuni shardin sugnaanaysa waa maxay waa sida xadiisku sheegayo albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqa laakiin hadduu mid ahaan shardisto inaan adigu khiyaar lahayn laakiin ka kale aan loo shardinin waxay noqonaysaa kii loo shardiyey inaanu khiyaar lahayn khiyaarkiisi waa dhacay kii kale waa u joogaan haddii markaa la shardiyey labadeenna midnaba khiyaar inaanu lahayn oo sidaa ay ku aqbaleenna labadaba khiyaarkoodu waa dhacaya labadaba khiyaarkoodu waa dhacaya xeelad ahaan in khiyaarka loo rido xadiis baa diidayoo tilmaamaya yacni qofku inuu ka faaruqo markaysaa waxaan yacni qofkii kale isagoo inuu sidiisa uga tago aan rabin ayuu wuxuu doonayaa khiyaarku si uu u dhaco oo u rido ayuu marka waxa weeye deg deg uga dhaqaaqayaa oo intuu ka dhaqaaqo markaysaa uu soo noqonayaa khashyata an yastaqiilahu taasna xadiis diidaya ayaa jiro riwaayo xadiiska ka mida ayaa markaa diidaysa marka xaalka caynkaasa hadday xeeladda caynkaasa tahay oo khiyaarkii oo sugnaaday oo sharcan u sugnaaday xeelad in lagu isqaadiyo lagu rido la doono marka dambe xeelad in lagu rido la doono xaalka noocaasa yani marka xeeladdaasi ridi mayso waxay noqonaysaa marka waxa mid yani markaa aan baajinaynin khiyaarkii ayay noqonaysa khiyaarkaasi waa khiyaar majlis xadiidku wuxuu kaloo sheegayaa fain sadaqaa wa bayana buurika lahumaa fii baycihima hadday labadooduba run sheegaan aynay ceebaha waxay kala iibsanayaanna caddeeyaan waxaa loo barakeeyaa waxay kala iibsanayaan barakaa loo geliyaa waxa waajiba marka wax la iibinayo shaygu hadduu ceeb leeyahay in la caddeeyaa waa waajib inuu qofkii isagoo ceeb ku og uu qofkii u qariyo u yidhaahdo iska eg adigu daceebtu waa og yahay ya ta noocaasi xalaalu ma aha xadiiska ibnu maajah baana sheegaya oo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yaxillu limuslimin yabiicu musliman baycan fiihi caybun ilaa bayanahu yacni uma xalaalaha qof muslima oo qof kaleoo muslima shay ka iibinaya shaygaasina ceebi ku sugan tahay inuu ceebtaa caddeeyo mooye si kale uma bannaana ibnu maajah baa soo wariyey xaafid ibnu xajarna wuxuu odhaya isnaadkiisu waa xasan marka ceebta inuu qariyo maahe ceebta waa inuu caddeeya in sadaqa wabayana ceebtii waa in tabiin lagu sameeya haddii waxa weeye markaa la caddeeyo ceebtana marka waxa la caddeeyo lana run sheego barakadii waa la helaya laakiin haddii la qariyo ya oo beenna la sheego ceebtiina la qariyo barakadii waa la wada waayayaa totali waa la waayaya haddii mid ahaan lala yimaadana barakadii qayb ka midaa la waayaya marka taana saas weeye marka waa in wixii ceebe uu ka og yahay waa inuu markaa sheegaa oo aanu qarin taasna waa saas weeye halkaa waxaa inoogu dhammaaday baabu sidqi waxaanu bilaabaynaa insha allahu tacala baabu lmuraaqaba baabka shanaad baabu almuraaqaba muraaqabada baabkeedii weeye inuu qofku waxa weeye markaa dee ilaahay cibaadadiisa ilaaliyo oo rabbi inuu taalacanayo ogaado oo waxa weeye marka uu la yimaado inaan markaa Eh, rabbi inaanu ku arkin wax xun ee eh, wax wanaagsan inuu ilaahay ku arko inuu doono oo waxa weeye iska ilaaliyo inuu ilaahay xumaan ku arko bimacnaa xumaan inaanu la iman hadduu xumaan la yimaado alla xumaanta waa ku arkaya laa tajcal illaaha ahwana annaadiriina ilayk waxaa laga soo naqliyey bacdu salaf inay yidhaahdeen ilaahay ha ka yeelin cid ku eegta cidda kuugu liidata yacnii qofku hadduu markaa iminka ogaado inuu eh, cid bini aadama uu qadarinaya inay eegayso xumaan hortooda ku samayn maayo ya dee markuu dadkii ka gaar noqday ee dee ay noqotay ilaahay unu arkayo ee aanu aadami arkaynin inuu xumaanta wuxuu doono iska sameeyaa dee munaasib ma aha kaannahu markaysa marka waxaan yacni dee ilaahay aanu qadarin ya marka laa tajcal illaaha ahwana annaadiriina ilayk qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi alladii yaraaka xiina taquum wa taqallubaka fi saajidiin yacni allah tala saarta aladii kaasoo yaraaka ku arkaaya xiina taquumu goortaad istaagayso ku arkaya wa taqallubaka ay wa yaraa taqallubaka gedgaddoonkaaga iyo isrogrogaagana arkaya fi saajidiin ay fii jumlati saajidiin dadka sujuudaaya yani markaa dhexdooda aad ku gadgadoomayso yani arkaya ilaahaas tala saarta xiina taquumu ila salaati ama xiina taquumu goor kastaa istaagayso la yidhaahdo ama goortaad salaadda u kacaysa la yidhaahdo wa taqallubaka fi saajidiin yacnii dadka markaad la tukanayso oo aad dadkaa dhexdooda adiguna markaa waxaweye marna sujuudayso marna sujuudda ka kacayso yacni ilaahay waa ku arkaya yani dadkaa tukanaya dhexdooda aad markaa adiguna la tukanayso allah waa ku arkaya bacdibaa waxay u fasireen macno markaa waxa weeye eh, ghariib ah oo waxay yidhahdeen wa taqallubaka fi saajidiin waxaa looga jeedaa dadkii tukanayay allah caabudaayey ee waalidada ahaa ayaad dhabarradooda iyo ilmogaleenkooda ku gadgadoomaysid ilaahayna waa ku arkayey markaa ya markaase waxay ka deliishadeen in aabbihii hooyadii ay ahaayeen mu'miniin muwaxidiin ah oo allah keliga ay caabudi jireen bay ka deliishadeen calaa kulli xaal tafsiirka caynkaasa culammadii salafku may fasirin mufasiriinta badankooduna may marin marka waxa weeye wejigaasi saxiix ma aha sida marka waxa weeye marka culammadu ku fasireen jamaahiru ahlicilmi ay ku fasireen oo culammadii salafkana aan si khilaafsan laga haynin waxay tahay waa in laga tilmaamaayo yacni dadka tukanaya markaad la tukanayso ku dhex sugan tahay eh, yacni markaa ilaahay ku arkayey yani ilaahaas eh, yacni markaa tala saaro nebigana calayhi salaatu wasalaam waalidadiisii uu ka farcanaa dhammaantood inay mu'miniin ahaa ahaayeen sax ma aha oo dee wax jira taasi ma aha yacni cabdilmutalib waxaa la garanayaa inuu markaa gaalnimo ku dhintay oo markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam abu taalib is yidhi u laqin islaamnimada oo ku yidhi yaa cammi qul laa ilaaha ila allah kalimatan uxaaju laka biha cinda allah taalib waa sakaraadaya waxaana markaa la joogay abujahal iyo cabdullaahi bnu abi umaya ayaa la joogay markaasay dee waxay ku yidhaahdeen atarghabu can millati cabdiilmualib miyaad iska nacaysaa diinkii cabdulmualib diintii cabdulmualib miyaad iska nacaysaa marka diintii cabdilmualib waxaa ka soo baxaysa diinta abujahal haysto inay tahay oo marka waxa weeye gaalnimada iyo awsaanta iyo sanamada la caabudayo in diinkii cabdilmutalib sidaa ahaa ayaa laga qaadanaya waayo nebigu ma odhan calayhi salaatu wasalaam diinkii cabdilmutalib waa kaan ugu yeedhayo abu taalibna ma odhan diinkii cabdilmutalib waa kuu igu yeedhayo yacni waxa weeye wixii carabtu markaa ku sugnayd haalibkeedu ay ku sugnaayeen ayaa cabdulmutalibna ku sugnaa marka waxa weeye xadiiskaasina wuxuu u yahay in shirkiga iyo cibaadatu awsaanka cabdulmutalib ku sugnaa wakadalika aabbihii hooyadina saas yadaa bay marka ahaayeen sida labada xadiis ee muslim saxiixa kusoo wariya ay sheegayaan oo uu tilmaamayo ina abii wa abaaka fi nnaar in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam musaa yidhi iyo xadiiska kale ee muslim saxiixa kusoo wariyey ista'dantu rabbii fi an azuura qabra ummii faadina lii wasta'dantuhu fi an astakfira laha falam ya'dan lii calaa kulli xaal sharxa nawowiguna waa caddaynaya alimaamu nawowi markuu sharxaayo waa caddaynaya oo marka waa tilmaamayaa oo wuxuu odhanayaa markuu muslimka sharxayo labada xadiisba waxaa laga qaadanayaa mushrikilcarab waxay ku sugnaayeen oo cibaadatlawthaana ciddii ku sugnayd inay ahaayeen gaalo markaysaga mushrikiina inay ahaayeen oo marka waxa weeye ahlu xukunkeed xukunkeeda lahayn imaamu nawowi baa odhanaya imaamu nawowi ayaa odhanaya xukum ahlu fatra lahayn ay markaa gaalo yacni ay ahaayeen ahlu xukunkeedna inayna lahayn qaraabada muqarabiinta qaarkood inay la qaraabo ahaayeenna inaanay anfacayn waxba u tarayn ayaa laga qaadanaya ayuu odhanaya imaamu nawowi marka sidaas aawadeed yacni marka tafsiirka la odhanaayo wa taqallubaka fi saajidiin waxaa looga jeedaa waalidadaadiibaa marka dhammaan waxay ahaayeen kulligood qaar marka waxaweyaan yani allah keliga caabudo u sujuuda adiguna waxaweye dhabarradooda iyo ilmagaleennadooda ayaad marka ku gadgadoomaysay tafsiirkaasi waa tafsiir xagga shiicada laga soo qaato qolyaha raafidada ayaa laga soo qaatay siduu abu xayaan alandalusi uu marka aayadda tafsiirkeedaba ku baraarujinayo ee marka culamo ahlu sunna waxay qabaan ma aha wallahu aclam wa qaala allahu tacaalaa wuxuu allah yidhi wa huwa macakum aynamaa kuntum allah la jidhkiinnu ahaaday meel kastaa ku sugan tihiinba allah waa idin weheliyaa oogaalkiisa iyo cilmigiisa iyo marka waxa weeye awooddiisa iyo qudradiisa iyo maamulkiisa ayuu idinku weheliyaa maciyadani waxay tahay waa maciyatun bilcilmi waa maciya caama macyada caamkiina waxay noqonaysaa in laga tilmaamayo cilmi markaa in laga tilmaamayo taana waxaa lagu soo naqliyey ijmaaciyo culammadii ay isku waafaqeen oo ku ijmaaceen ibnu kasiirku wuxuu odhanayaa aayadda suurat lmujaadila laba aayadood baa macyada caamkaa ku soo aroora aayadda suurat lxadiid iyo aayadda suurat lmujaadila ayaa labaduba ku soo arooreen macyada caamka ah ayay ku soo arooreen marka aayadda suurat lmujaadila markuu fasiraayo wuxuu odhanayaa yani hayru waaxid min ahli ilcilmi wuxuu soo naqliyey ijmaac laysku waafaqsan yahay macyadan inay tahay bilcilmi inay tahay ayaa culamo badani soo naqlisoo ijmac ku soo rarta ijmac culamado dhan isku waafaqsan yihiin culamada ahlu isku waafaqsan yihiin ayay soo rareen wa kadalika ibnu cabdilbar wuxuu odhanayaa saxaabadii iyo taabiciintii iyo ciddii marka waxa weeye culammada ah ee mufasiriinta dhammaan waxay ku ijmaaceen macyadan inay tahay bilcilmi inay tahay wakadalika yacni markaa sheikhii maalikiga ahaa ee culamada ahlu sunne ka mid ahaa abu cumar atalamanki isaguna waxau yidhi yacni culammadu waxay ku ijmaaceen macyadan inay tahay bilcilmi wakadalika sheekh taqyiddiin ibnu taymiya waxa uu yidhi marka waxa weye culammadu waxay isku waafaqeen oo ku ijmaaceen inay macyadan tahay bicilmi marka culamo fara badan baa soo naqliyey ijmaac culammaday ku soo rareen inay macyadani tahay bilcilmi marka maciya daatiya loogama jeedee yacni cilmigiisuu ilaahay kula macyahay oo ku weheliyaa ayaa looga jeedaa wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi ina allaha laa yakhfaa calayhi shayun fi alardi walaa fi alsamaa ina allaha allah laa yakhfaa calayhi ka qarsoomi maayo shay-un wax ka qarsoomi maayo fi lardi dhulka gudihiisa kaga qarsoomi maayo walaa fi samaa'i cirka gudihiisana kaga qarsoomi maayo yacni toddobada cir iyo toddobada dhul midnaba ilaahay wax kaga qarsoomaya ma jiro wax walba ilaahay waa og wax waloo jirana waa arkayaa wax kastana ilaahay waa og yahay wa qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi ina rabbaka labilmirsaad yacnii rabbigaa alla bilmirsaadi wuxuu ku sugan yahay ilaalin acmaasha addoommada uu ilaalinaayo ayuu ku sugan yahay wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi yaclamu khaa'inata alacyun allah wuxuu og yahay khaa'inata alacyun indhaha wax khiyaamaynaya ayuu og yahay ama khiyaamada indhaha ayuu og yahay ay khiyaamaynayaan wamaa tukfi suduur iyo waxay laabuhu qarsanayaan ba allah waa og yahay khaa'inat alacyun ahlucilmigu waxay yidhahdeen waxaa laga tilmaamayaa waa cid markaa waxa weeye cid eh, la joogta oo markaa dabeedna wax xaaraana ayuu doonayaa inuu eego dadku inay dhaadaanna dooni maayo macnaa rag buu la fadhiyaa oo kale qof dumar a soo martay dabeedna markaasuu waxa weeye hoostuu ka eegaya iyagana waa iska ilaalinayaan inayna arkin oo dee ninkii gabadhu indhaha la raacaya ayna is odhan yaa wuxuu doonayaa inayna dhaadin haddana ishuu ku xadaya markay iyaga ka jeestaan ayuu hoosta ka eegayaa ayuu hoosta ka eegaya taasaa waxay tahay khaa'inat alacyun bayt markuu arko dadku inay eegayaan waa ka jeesanayaan sidii mid ka dhowrsoonadoo kale inuu markaa iska dhigo oo aan araggiisa ilaaliyey suu isaga dhigo ayuu uga jeesanaya waxaanu jeclaan lahaa xubinteeda taranka inuu arko siday culamada salafka qaarkood ay yidhaahdeen marka khaa'inat alacyun noocaasay noqonaysa waa musaaraqada aragtida e, eegitaanka uu ku xadayo dadku inay dhaadaanna aanu rabin ya e, xadiis waxaa soo aroortay cabdulaahi ibni sacd ibni abi sarx markii hore waa kii islaamay dabeedna waa kii ridoobay dabeedna nebiga calayhi salaatu wasalaam waagaa uu gaalnimada ku sugnaa cabdulaahi ibni sacd ibn abi sarxi ku sugnaa ibn abi sarxi beena ayuu nebiga ka faafiyey dacaayada markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dhiiggiisa waa ibtaaliyey wuxuuhi ninkii arkaa ha dilo ninkii arkaa ha dilo maalintii fatxu makka ayaa cabdulaahi bnu sacd bn abi sarxi waxaa soo kaxeeyey cusmaan ibnu cafaan nebigu u keenay calayhi salaatu wasalaam amarkay saxaabadu qabaanna waxay tahay ninkaa ninkii arkaa ha dilo markaasuu yaa rasuul allaahi cabdulaahi waa kan ee la baayactan nebigu gacanta uma taagin kamana jawaabin mar labaad buu cusmaan ku celiyey sidii si la eg gacantana uma taagin kamana jawaabin mar saddexaad buu ku celiyey markii saddexaad baa nebigu calayhi salaatu wasalaam la baayactamay sidii buu ku islaamay ninkii markaasaa nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam waxaan jeclaan lahaa markaa aragteen inaan gacanta ka laabtay nin intuu soo kaco inuu kurka ka jaro markaasaa nin wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah anaa samayn lahaaye halla uma ilaya yaa yacni maad markaysaa ii iil jebisid aniga yaa anaa ku kici lahaaye markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu idhi laa yenbagii linabiyin an yuumida riwaayo kalena waxay sheegaysaa laa yenbagii linabiyin an takuuna lahu khaa'inat alacyun nebi uma suuragal aha il wax khiyaamaynaysaa inay u sugnaataa uma suuragal aha baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam walaayaatu fi lbaabi kasiiratun macluumah aayaadka baabkan ku saabsani waa fara badan tahay macluumatun waana la garanayaa wa ama alaxaadiisu axaadiista miyaa xadiiska shan iyo lixdanaad baabkana xadiiska koowaad ah can cumara bni alkhaaabi radia allaahu canhu qaala baynamaa naxnu cinda rasuuli illahi sala allahu aley wasalam waxaad moddaa xadiisku waa dheeryahay marka inaynu beriis ka bilowno ayaa ku fiican tahay aan iska joojinno maadaama uu dheer yahay oo kala badh maayo halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub